bismi illahi الرحmaan الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd weli labadii baaba hore muqadimaadkii baan ku jirnaa minhaaj اlusul ilى cilmi اlusuul اlbaydaawi baabka labaad baanaan soo soo gaarnay fasalkiisa labaad dabcan saddex fasal buu ka koobnaa oo xukumka la xiriira midka horeynu soo marnay cidda xaakimka ee xukunka soo saari karta wey tanna alfaslu athaani fi lmaxkuumi calayhi qofka xukunka la saaraya mukalafka noqon kara iyo sifaadkiisa wey iyo goormuu mukalaf noqonayaa fasalka u dambeeya saddexaadna camalka iyo ficilka la ysku takliifinayo masaa'il la xiriira wey oo maxkuum bihi ah marka alfaslu athaani fi lmaxkuumi calayhi kii la xukumayey ee xukunka la saarayay ee takliiftu ay saaray fulaysa mar haddaynu nidhi khitaabullaahi almutacaliqu biafcaali almukalafiin mukalafiinti weeye halkan waxaa laga hadlay cida la takliifinayo wa fiihi masaa'il masaa'il baa ku jira waa afar mas'alo afartaa mas'alo dabcan laba masalo oo ka mid ah aad uma dhib badno laba masalena waa muran badan yihin aluulaa masalada ugu horreysa waxaa weeye ana almacduuma midaan jirin yajuusu alxukmu calayhi in la xukumo oo takliif la saaraayo macduumka way bannaan tahay kamaa anna anaguba inaguba sidaanu ma'muuruuna kuwa la amray u nahay bixukmi rasuuli calayhi salaatu wasalaam xukumkii rasuulka innaga amarkii rasuulkaa ina qabanayo tukada iyo waxaa daayay amriyo nahyiga labadaba markii khitaabka nabigu soo baxayees wax amrayena maynaan jirin wa maca daalika cumuumkaasaan soo gelaynaa kitaabka iyo sunnada awaamirtaana innaga amar bay inoo tahay wa aqiimu salaatada waa layna amray maca annahu xilligii amarka rasuulku uu ama soo gaadhsiinayey ama amrayey macduumiinaan ahayn bictibaar amar mucallaqa weeyo macnawiyan buu yahay laakiin xaaliyan waa mucallaq weeye qofkaa iman doona ma'muur waay taa waa la ogol yahay buuri mas'aladani masale kale farac ka tahayo tii cilmulkalaam laysku laaye ah kalaamka ilaahay khitaab ma la dhihi karaa mise lama dhihi kara fi lazal khitaab ma la dhihi karaa mise lama dhihi karo ereygaasay isku qabteen lafdiga khitaab waxaa laga dhadhaminayaa mukhaatab baa jira lala hadlayo mualifkeennan iyo ragga lamidkaana xukunka markay tacriifinayeen khitaabullaahi bay yidhaahdeen hadduu khitaab yahay qof macduuma waa lala hadli karaa xukumkii khitaabkee amar iyo nahyina waa la saari karaa bictibaar marka uu yimaado tan nabigaana daliilu sal slam ina amarkiisu ina qabanayo haddii kale dadka shareecada mukhaatabiinta ma'muumiinta maba aynan noqona inagu way xilligii soo degeysa maba aynaan jirin qoladii tiri haddaba khitaabka kalaamka ilaahay khitaab waa la dhihi karaa fi lazal way dhaheen macduumka yajuuzu alxukmu calayh lanna khitaabku waa khitaabullahi mutacaliqu biafcaali mutakalafiin baa layidhi qoladii tiri may khitaab lama dhihi karana waa kalaam laakiin khitaab ma aha maxaa yeelay ilaahay fil asal qadiim weeye kalaamkiisana qadiim weeye khalqiguna kadib bay bilowdeen yaa lala khitaabayaa bay dhaheen in wax maqlaya iyo wax cid kala gaarsiinaysa iyo wax lala hadlayaba aynan jirin keligaa intaad soo xirata albaabka maanta cid ku maqlaysa iyo cid la gaarsiin jirin saayeel yeel saa tirahda waa cabad bay yidhahda waxaas yunaزh llahu canhu waa iman doontaa doodaas marka lama dhihi kara yihahd masaladan masale kalaa ka farcantay fi cilmi اlkalaam ta fi ljumla taas weeye masalada asalka ah masale kalaa ka farcantay oo iyadana fii hanaaya usuul اlfiqiga khusuusan baabu lmri wanahyi markaan tagnay aad inoogu iman doonta waxaa weeye kalaamkii waa sifa daatiya qadiima markay dhaheen kalaamu nafsaanina weeye ay dhaheen ka sifa uu yahay ayb fi lazl hal yatanawac ilaa amrin wanahyin haddaad tiraahdo qola waxay dhaheen la laa yatanawac liannahu haddaan idhaahna yatanawac yanaan kuwa magacaabina macnihii khitaabkuu qaadanaya yaa la amraya yaa la nahyinaya qabla wujuudi اlkhalqi saas darteed laa yatanawac halkaa mas'alada la yidhaahdaa waaxid weeyo laa yatanawaco rag uu abulxasan alashcari ka mid yahayna iyaga waxay dhn yatanawac fi lazal oo amar iyo nahyi iyo wax lamida masalada masalo la xiriirtana mabxadka luqaadka markaan tagno wax laga tilmaami doono haddii alla yidhaahdo intaa kadib baa mas'aladii waa khitaab kalaamka ilahi khitaab baa la dhihi karaa waxaa ka dhalatay hadduu khitaab isagoo fi lazal qadiima khitaab la dhihi jiray axkaam buu ahaa khalqigii khitaabka iyo axkaamta ay ku tacalluqdayna waa macduumo weli lama abuurin way bannaantahay dhib ma laha yidhahdeen sida innagaba innagoon weli layna abuurin kun iyo dhowr boqoloo sano ka hor amarkii iyo nahyigii nabiga aan mukhaatabiin ugu nahy saasoo kale wey qiila waxaa la yidhi ictiraad baa la keenay dood arasuulu rasuulku farqi baa jiraa la yidhi kaa hore sheegaysaan iyo mithaalka rasuulka eed soo qaadateen innagaa farqi baa u dhexeeya waana qiyaas maca alfaariq kayf alrasuulu rasuulku qad akhbara wuxuu sheegay anna man sayuladu qofka la dhali doono fa ina allaha tacaalaa baa sayamuruhu amri doona rasuulku laba arrimood buu kaga duwanaa mar waa muballiqa isagu aamirka iyo munshi'ul axkaam ma aha waxaan ka hadlaynana manshaul axkaam wey qofka mubaliqaa waa gaarsiin karaa dad jooga liyubaliq shaahiduulqaa'iba isagaaba yidhi midda labaad cabad iyo safaha isaga kaba dhalan mayso dad buu la joogay oo la khitaabayay oo amarkiiyo nahyigiisu ku dhacayo kow dadkaana dad kale inay sii gaarsiiyaan bay mukallaf ku ahaayeen marka dee biduuni mukhaatabin wa ma'muurin wa manhiyin ma hayn bay dheheen khitaabkiisu qalkaasaa ictiraadla keenay marka saas darteed qiyaaskani sax ma aha qulnaa waxaan idhi jawaabtii ictiraadka dhegayso amrullaahi tacaala amarka ilaahayba fil azali xilliga qadiimka ahaa macnaahu waxaa weeye ana fulaanan idaa wujida haddii la helo fahuwa ma'muurun bikada saasaa la amri doonaa wey waa isku mid marka macnaheeda amarka ilaahay aan sheegaynaba iyo khitaabkuba wuxuu ka dhigan yahay khalqigan mukalafiinta a ah marka ay yimaadaan bay ma'muur noqon doonaan bay ka dhiganta marka amarku inuu xilli hore soo fulo mutacallaqaysuna gadaal ka yimaado mushkilad ma leh mas'aladaas oo amarka ilaahay cibaaratun can alikhbaari in la amri doono ah oo masalada rag badan oo khiyaartii odayaashii mutakalimiinta iyo ashaacirada iyo dariiqadan ahaa ay qabaan waayo kitaabka alarbaciina fi usuuludiin araazi masalada todob iyo tobnaad taasuu ku taqriirinayaa kitaabkiisa hadda usuuludiinka macaalim fi usuuli diinna isla masalada masalada xigtee sideed iyo tobnaad buu saa ku qariraya laakiin kutubtiisa qaybo ka ah oo maxsuulka iyo muntakhabka iya ah wuu ibtaalinayaa masaladaas waxaa kama jiru leeyahy marka waa hadalkiisa idiraab baa ku jira masaladaas calaa kulli xaal markay saa u simeen baa laga daba yimid ictiraad kalaa lagu keenay qiila waxaa la yidhi alamru fi lazal xilli qadiimka in lays amro walaa saamica wax maqlaya uunan jirin mee goobtaas walaa ma'muura cid la amrayana ay jirin cabathun ciyaar way yidhahdeen ay wallaahu munazahun cani ilcabath waxay dhaheen adigu nin weyn wax garanaya atoo caqli ilaahay siiye qofaan waxna duubaynin cidnana maqlaynin cidnana dhegaysanaynin hadduu meel cidla intuu tago ama guri soo xirto sahyeel hayeelin keliga uu yidhaahdo qofkaasi ma waxbaa u dhiman bay dhaheen mise waa caadi waa safax caqli ay yidhahdeen bikhilaafi amri rasuuli sal slam amarka rasuulku waa ka duwan yahay oo dad baa dhegaysanaya wayna gaarsiinayaan qulnaa waxaan nidhi mabniyun wixiina wuxuu ku salaysan yahay cala alqubxi alcaqli caqligaa wax xumaynaya ku salaysan yahay waqad abtalnaahu taa inaan wax kasoo qaad lahayna horaa usoo sheegnay idan ictiraadkiinu maqaam ma laha haddii kale masaladii eh, taxsiin wa taqbix alcaqli baynu isula noqonaynaa halkaa maadaama aan masaladaa dhulka kusoo jiidnay warkiina war meeshaa ku salaysan weeye farculbaail baailun waay marka hada aljawaab alawal salamna aaban ka soo qaadna caqligu inuu taxsiin iyo taqbiix samayn kara kaba soo qaad masaladan wamaca haadaa hadiyado sidaas haddana falaa safaha wax safah iyo cabatha meeshan kama jira buuri wax safah iyo cabatha meeshan kama jiro caqligu xataa diidayo fi an yakuuna inuu yahay fi nafsi nafta dalabu tacallumi barasho inaad ka dalbato min ibni ilma sayuuladu la dhali doono inay kugu jirto wiil hadduu kuu dhasho waxbara aad ahdid ma caqli ayaa jira caqligu miyuu nacayaa ilaahay waxay lamida taas khalqigaan abuuri doono amar iyo nahyi baan ka dalbayaa kalaamkuna uu nafsaani ahaa maxaa wax safoo caqliga kuma jira ihahd sidaad meel kale unba idinla diday jawaabtani waxay kamid tahay jawaabaha tilmaamaya masalatu wa taqbiix alcaqli suwarka laleeyahay waa la ysku raacsan yahay annaha laysat kadalik waxay dhaheen suwarka qaarkood waa mujmac caleyh khilaaf kama taagna wixii ah naqsi iyo kamaal iskuma khilaafsana walidalika asnawi fi tamhiidi fi nihaayati اsuul masaladan wuu ictiraadayaa mualifka wuxuu leeyahy mualifka hafal masaladan ay ka hadleen nimankani wa masalatu naqsi walkamaal wey taana waan isku raacsanayn caqligu inuu garan karo waxyaabaha mustaqbahaat alcaqliya inay kamid tahy waan isku raacsanayn maslatu alciqaab wahawaab taratub hawa ciqaab bay ahayde waxaan isku hayna tan waan isku waafaqsanayn buu leeyahy saas darteed jawaabtan inuu bixiyo oo sidan uu yidhaahda ma ahayn bimacnaa naqsi walkamaal markay tahay masaladee nimanka dooday keeneenna waa naqsi bay yidhaahdeen in la yidhaahdo ciqaab baa dhalaniyo thawaab baa la siin masalada maaha laakiin caqliga yadullu calaa ana daaka shaksi wax maqlaya iyo wuxuu la hadlaya jirin amri iyo nahya ku jira cindahu naqs masaladaasay tilmaameen buu leey marka mualifku ay ka hoos baxday mualifka keligii ma ahee rag badan baa aslan masalatul caqliga taxsiin iyo taqbiixa cumuumka u qaba waxaana kusoo sheegnay markaan soo maraynay ninka almaxalli kitaabkiisan adaw laamic markuu masalada shukrumuncim sharxayo cala alcumuum alxamdu lilahidu xataa ku daraya shukruulmuncimka inaan alxamdu lilahi shukru lilahi dhahda xataa waajib caqli maaha buu leeyahy taa lafteeda wey taasuu ku fasiraya marka waa laba qowl bay leeyihiin suwarka oo dhan baaba la diidan yahay iyo war qaybo kamidoo mutafaqaa jira ka daaya iyagaa shaacirada laftooda ka dhex taagantay ayb halkaasuu kaga jawaabay almas'alaة الthaaniya mid kalena waa lagu qabsaday mualifkan jawaabtiisa wamaca hada falaa safahdan waxaa laleeyahay waxaan ka hadlayna khitaabullaahi amarkiisa amar muxaqaqa wey adigana ilmo dhalan doona waxbara aad dhahdid amar muxaqaqa ma aha amar mucallaqa wey haddii uu dhashaa annagana mid muxaqaqaan ka hadlaynaa marka midkii muxaqaqa laga hadlaya mid muxtamil iyo mucallaqa inaad keentaan maaha nimahi jawaab saxa maaha waxooga waa la dhaliilayaa jawaabtan uu bixiyey inayna ku habboonayn ictiraadka calaa kulli xaal almasalatu thaaniya masalada labaad laa yajuusu ma banaana laa yujawizu ma baneeya dheh takliifa alcaaqili haafili qof haafil ah haafil waxaa la yidhahdaa qofka aynan garashadiisu joogin waa hurda waa halmaansan yahay waa waalan yahay qof sidaasoon garasho uu khitaab ku fahma lahayn maynan bannaynin in mukallaf laga dhigo waajibaad fuulaan man dadkii axaala mamnuucay takliifa almuxaal ay takliifa bilmuxaal ba inu ku daray ahayd baa laleeyahy mualifkuyo baadaa way ka fakatay waana qadiim ma aha wax khata maطbaciya maaha atakliifa bilmuxaal dadka diiday oo fasalka soo socda masalada u horeysa ah oo camaal aan suuragal ahayn laysuma diro yidhi min baabi awlaa qof aan waxa loo dirayaba fahmaynin oon garashadiisii iyo caqligiisii joogin baa mukallafa in la yidhaahdo way diideen min baabi awlaa waayo ficilkii markay imtinaacu ku tacalluqay haddii la diiday qofkii samee lahaa hadduusan khitaabkaba fahmaynin waa hordaa waa halmaansan yah waa waalan yah mukalaf miyaa waxay dhaheen maaha walidaalika waxay yidhaahdeen takliif haafil laa yajuusu iska daa dadkii takliif bul maxaal diidaye dadkii xataa ogode takliif bilmuxaal dadkii diiday oo dhan min baabi awlaa laakiin takliif bilmuxaal dadkii ogolaa qaar ka midaba waxay leeyihiin mukalaf wuu noqon karaa wa nusiba lishaaficiyi in haafilku mukalaf uu noqon karo waxay yidhahdeen bidaliili qowlihi takliif fi takliifi sakraan qofka khamriga cabay cinda shaaficiyi washaaficiyati waa mukalaf sooma aqwaashiisa waa loo qaban dalaaqiisi iyo waxyaabaha kale uu ku hadlo idan mukalaf huwa min alghaafiliina fardu min afraadi alghaafili kamida weeye hadduuba afraadii qaar kamida uu ogolaaday maca alghafla kownihi haafilan inuu mukalaf yahay idan mas'alada wuu qabaa ibn alxaajib iyo aamidi iyo baawarka ku tegaya oo takhriijinaya tacmiiminaya qolyo shaaficiyada oo difaacina waxay dhaheen maya laysa kulu sakraanin inamaa huwa man kaana mutacadiyan bisukrihi waay cuqiba bixirmaanihidii weye waa masale cinda shaaficiya mustathnaa e shaafici baa qof hurda iyo qof sukri uu sakari mutacadi yahay iyo qof junuun ku dhacay iyo baa mukalafaad soo wadaan shaafici ka shaafici masale gaara oo wasfi gaara lahoo bitmaca tacadii buu ka hadlay ha tacmiiminina halkaa waxoogay murankaa isjiidjiidkaasa ka jira maxaa loo diiday kaafilka in la takliifiya marka laba xujuu sheegay waa caqli iyo naqli buu yidhi wadaliilu calaa dalika alcaqlu wالnaqlu faina alityaana caqligi waa ka in lala yimaado bilficli camalkii iyo ficilkii inuu qofku la yimaado la amree la takliifiyey imtihaalan amar qaadasho iyo taaca iyo hoggaansan qasadkeeda uu kula yimaado yactamidu wuxuu cuskadaayoo ku salaysan yahay alcilmi ogaanshiya garasho qofkiinuu og yahay in la takliifiyey wuxuu samaynayana uu og yahay oo qasad iyo niyo imtithaal ka asaxaysaa shardi ah wannaa'imu laa yasixu minhu lqasdu wala almajnuunu inuu wuxuu samaynaya is og yahay qasd iyo imtithaal markuu u samaynayo waa wuxuu samaynaya qof og wey majnuun wuxuu samaynayaba isma oga qof hurdana dhaqdhaqaaqiisaba isma oga wuxuu samaynayaba ma oga inay mukalaf yihiinna maba ogaba keefa yaqsidu limtithaala marka ilahay dartii u samaysaa udhih mar hadduusan qasdu limtithaal la iman karinna amarkii de sharcigaa ma fulinin daliil sharci wa daliilka caqliga wa daliilu naqli walaa yakfii kumana fella mujarad lficli fal keliya inuu sameeyo biduuni qasdi اlimtithaalana ma kaafinayo liqowlihi alayh الsalaatu wasalaam inama alacmaalu biniyaat acmaal sharciga waxaa niyay ku asaxdaa saasoo maydaan dhihin baa layidhi waa nuuqida waxaa lagu buriyey qaacidada aansaan nidhi biwujuubi اlmacrifati ay macrifat اllahi waa waajib ashaacira haddaad tihiin waxaadna dhahdeen awal maa yajibu macrifat اllahi waa waajib baad dhahdeen macrifadii garashadeedii ilaahay la bartana istidlaal iyo baxhi bay u baahan qofkii waxbaad ku waajibiseen awaamirta ilaahay inuu barto waxaa ka horaystay ilaahay daatadiisi inuu barto horta jiritaankiisi iyo wujuudkiisi wujuudkiisii waajib baad ka dhigteen kow inuu ogaadana inuu baadho u baahan yahay qabla an yacrifa wujuudahu hal yasixu an yamtahila wujuubkaas qasd اlimtithaal qof aan istidlaalkiiba gaadhin alcilmu biwujuud illaahi gaadhin fii طariiqi baxhihi waajib buu fulinayaabaad dhahdeen waajibkiina in qasdu limtithaal buu u baahan yahay isaguna weli natiijadii ma gaarin ahayd ilaahay iyo jiritaankiisi iyo aqoonsigiisi ma gaarin kayfa yamtathilu huwa lam yacrif bacdu wujuud allahi labadaas iswaafajiya dee idinkaa iyo wujuubkii ityaan biduuni qasdi limtithaal ma asaxaya somaydaan dhihin imtithaalkiina cilmigu inaad garanaysa cidda ku amartay iyo aad u imtithaalaysa u baahan tahay ninkan macrifaad ku waajibiseen baxhi bay u baahan tahay baxigiibaad ku waajibiseen markaad baxigii waajibiseenna weli ilaahaygii muunan garanin u ogaan lahaa inuu waajib ku leeyahay oos dartii u sameeyo waajibna dartii baa loo sameeyaa de naga daayaa bahasha halkaasay taallaa wa ujiiba waxaa looga jawaabay biannahu yuujabu lmacrifu mustahnan waa laga soo rebay liqiyaami daliili caleyh qaacidada caamka waa fardi mustathnaa ah wey wuu aqbalay ana naqda mutawajihun wuu aqbalay laakiin wuxuu kaga jawaabay makhrajka ka dhigtay waxaan ka hadalayna waa caam axkaamtii sharciga o dhan waxaad keenteenna waa mas'ala khaasa ah cilalka sharciga ahna takhsiiska way aqbalaan iyo taqyiidka cilalka caqliyada ah naqdigu mubaashir noqdaa oon taqyiid iyo takhsiis aqbalin annaguna fi sharciyaad baan ka hadlaynaa marka takhsiis dheh cumuumka yagii mustathnaa liqiyaami daliilidhe marka almasalatu thaalia masalada saddexaad alikraahu lmuljiu alikraahu qasabka waxaa lagu qasbay qofka almuljiu qofka u daruura geliya khiyaarkana ka qaada yamnacu takliifa buu reebaa lizawaali اlqudrati qudra iyo awood baa meesha ka baxday ikraaha muljiga cinda aljamhuur buu ujeedaa laa cinda alxanafiya ikraaha muljiga cinda jamhuur isaguna uu jeedo waa midka lam yabqa lishaksi qudratun wa tasarufun qof meel koroo laga soo tuuray meeshuu ku dhacayo iyo qofkuu ka duldhacayo iyo miyo isxukumaa isma xukuma qofkaasoo kale kaasoo kale ay ka hadlayaan waxaa noocaasoo kale iyo lamidka aan ahayn ikraha mulji lama yidhahdo cinda aljamhuur wa inamaa xanafiyada ba ikraha hayru mulji qoladan ay u yaqaanaan bay mulji u yaqaanaan kan kale xaddu takliifa kuma daraan kanay muljiga qoladan u yaqaanaan cinda alxanafiya takaaliiftaba kuma jiro ninkii maxaa mukalafaan ka doodnaa doodnaabay kuleeyihin marka mas'aladan masaa'ilka nawaaqid aliimaanka iyo cadaarta marka laga hadlayo khalti badan baa ka yimaada bayna almadaahib marka cinda aljamhuur ikraah muljiya waayo qofkii qof mukalaf noqdaa markuu qaadir yahay qaadir maxaa la yidhaahdaa ama qudradu maxay tahay man idaa shaaa facala wa idaa shaaa tarak qofkan meel laga soo tuuray hal huwa kadalik qudradiina waxaa ku xidhan takliiftii walidaalika hayru mukalafin wey masaladaa intaas ka badanba uma baahno waa lagu kala tegay iyada almasalatu araabica masalada afraad tani way ta dhibka badan bilaa hamarana ah oo masale aad u dhib badan aad u qoduq badan aad u khilaaf iyo muran badan oo arki doono walaa hamarata lilkhilaafi falaa taduq lifaqdi farcin darca khilaaf kastoo usuuli ana macnihiisu inuu samare leeyahay maaha masaladan waa masalada qaraafi uu leeyahay mas'aladani akmadu mas'alatin fi usuuli اlfiqi waay maca qilati jadwaha id laa yadharu lahaa hamaratun wax midha oo leedahay lama arko almasalaة الraabicatu masalada afraad waxaa weeye atakliifu takliifta dalabka qofka mukalafka uu yahay yatawajahu qofka wuxuu ku jahaystaa iyo dul fuulaa cinda almubaasharati marka wixii uu mubaasharo la samaynaya dhex galo amarka awaamirta shariicadu saddex marxalo afar marxalay martaa mar waa amarka intaan wakhtigiisii imanin awaamirta waktiga leh intaan waktigu imanin amarkiina yaallo si leeyahay waxaa laleeyahay liliclaami waa ogeysiis markuu wakhtigu soo gala waxaa in lagaa rabi doono marna waa arafka marna waa arafka kale oo ama arafka u dambeeya anuba dambaysiiye marna waktigiibaa soo galay salaadii cishaha soo socota hadda amarka salaada cishaha in la tukadaa hadda wasfi buu leeyahay salaaddii cishaha markay soo gashana wasfi buu leeyahay markaan salaadii galleen allahu akbar nidhaahana wasfi buu leeyahay intaan ku dhex jirana masalo weye afartaa mas'alo weye meesha waxa yaalla mas'alada u horeysa khilaaf kama jiro mas'alada waktigu markuu soo gala ah iyo kuwa dambe oo dhanna khilaaf baa ka taagan waktigu intuunan soo gelin waa liliclaami waktigu markuu soo galo amarkaasaad mukallaf ku tahay oo lagaa raba wey waktigii baa soo galay mukallaf ma ahi mise miihi su-aashaas intaynaan ka jawaabin su-aal kale inaan ogaano u baahna awaamirta sharcigu iyo takaaliifteedu istidaacay ku xidhanta iyo qudra soo maha ma hiya xaqiiqaة اlqudrati wاlاstidaaca qudrada xaqiiqadeed maxay tahay meeshan labaa yaala alqudratu waddaaci labadooda marka la ysku daro waxay u yaqaanaan alcila ataama alatii laa yataahar canha macruuluha ama aharuha cila taama waxaa la yidhahdaa daacigu waa shay jaazim go-aan qalbigaaga oo waxaan samee iyo ha samaynin dhinac u batay go-aanaa dhinac u batay daaci weeye kugu yeedhay inaad samayso qudradina waxay yidhaahdeen atamakunu min alficli waay qolada waxay dhaheen may atamakunu min alficli maaha salaaxiyatu tama salaaxiyatu iijaadi alficli waay inaad u suubatood leedahay usuubanaansho ood u diyaarsan tahay wixii inaad samayn karto tacriifkaasi ta'hiir buu yeelan doonaa meelo badanood joogtaan intaa halkaa markaad dhigto jus-iyo kaloo dooda dhinaca ka gelaysana aan kuugu daro fii cilmi almantiq oo qawaaribtii la adeegsanayaya waxaa jira almaqulaat alcashara waxa la yidhahda sagaalna waa sifaat ama cardi carad weeye midna waa jawhar calaa qismeeyi jawhar jismigii iyo fardigii aljawharulfardi la dhihi jiray inta kale waa sifaat waalqaacidatu cindahum ana alcarada laa yabqaa zamaanayni dherarkii iyo gaabnidii cadaankii iyo madowgii sifaadkani waa sifaat laa tabqaa zamaanayni qadarka u yaree zamaan ee ay joogi kartay joogi fa yakhlufuhaa midluhaa iyadii oo kaleeta booskii soo geli way dhammaan mid kalaa soo geli way dhammaan mid kalaa soo geli way dhammaan mid kalaa soo geli dadku laakiin waxay moodayaan fi daahiri inay tii mustamira tahay hada cinda almanaatiqa <laughs> ayib maxaa ka dhalanaya marka qudradii waa sifa waa carab waxay qarireen alcaradu laa yabqaa zamaanayni zamankii baan laba u qaybinaynaa dukhuulu lwaqti ila almubaasharati waqti baan ka dhigaynaa mubaasharadii ila alintihaaina waqti baan ka dhigaynaa haddii aan nidhaahno qudradii carad laa yabqaa zamaanayni weeye waxaa ka dhalanaysa cinda dukhuuli lwaqti hadday joogtay inay cinda almubaashara dhammaatay shaygiina mukalaf bilaa qudra aada noqoto baa ka dhalanaysa saa darteed qudrada muctabarka a ah bay yidhaahdeen oo masale khilaafiya markaan ka hadlayo laakiin mualifku sida uu qabaan rabaa inaan kuu taqriiriyay si hadalkiisa aad u fahanto qudradu waa caradun laa yabqaa zamaanayni kow haddaan dhahno cinda dukhuuli اlwaqti wa qabla almubaasharati bay jirtaa markii waktigii juz thaaniga lasoo gaaree mubaasharadii tantahi lqudratu way dhammaanaysaa bilaa qudraad xaala mubaashara kusoo aadaysa qof bilaa qudra ana mukalaf ma noqdo ficilkuna bilaa qudra ma dhici karo see la yeeri marka ta la bilaabaa takliiftu marka takliiftii hore qudraday ku tacaluqday hadday meesha ka baxday takliifkana waanu ka baxaa takliifka rasmigii wuxuu la bilowdaa oo khitaabka takliifku muwajah noqdaa qudradan mubaasharada la socota buu la bilowdaa atakliifku takliifku yatawajahu wuxuu ku jahaystaayo qofka ku laasimaa cinda almubaasharati marka la bilaabayo hada qowlu muxaqiqi اlashaacira sida siyuud isaguu leeyahy saaxiibu maraaqi sacuudna waa tilmaamay markuu maalhaan ka hadlayaan siyuutina kowkabu saatica ah waan ku maray raggii nala joogay saaxiib maraaqi sacuud waa kii dhihi jiray walamru qabla alwaqti qad tacallaqa bilficli liliclaami qad taxaqaqa wa bacdu lililzaami yastamiru waa ilzaam markuu soo galo wa bacdu lililzaami yastamiru wuuna joogtu noqonaya masale labaad buu tilmaamay xaala talabusi wa qowmun faru qola arrintaa ka cararay arintaa qolada ka carartay ee diiday khazaali baa ka mida waxaa laga soo guuriyaa imaamu imaamulxaramayn walow kalimaad kalena uu leeyahay rag badan baa laga soo guuriyaa raaziya atbaacdiisii baa ka mida markuu cabaar sii waday abyaadiisii mashhuurka ahayd buu iyaga warkoodii keenay wa qaala ina almra laa yuwajahu ilaa ladaa talabusin muntabihu wa qaala wuxuu yidhi muntabihun wuxuu yidhi duu nabaahatin min ahli اlusuuli waxay yidhaahdeen ina alamra laa yuwajahu wa qaala ina alamra laa yuwajahu ilaa ladaa talabusin marka mubaasharada uu la yimaada ka hor awaamirtu lililzaami muwajahu ma ah ninka reer siyuutana wuxuu dhihi jiray wawajaha alamra lada almubaashara muxaqiqu alaimati alashaacira ashaacirada muxaqiqiinteedu cinda almubaashara waa amarku mutawajihay baa halkaa hadal baa ka dhashay ilzaam ma aha bay yidhaahdeen ayib limaadaa dumma cala tarki baa la yidhi marka su-aal baa timid waxaa ka dhalanaysaa la yidhi nimayaho waxay hadalkaad keenteen waxaa ka dhalanaysa qofku wuxuu mukallaf yahay cinda almubaashara falaa yakunu mukalafan xataa yubaashir wtusan lama mubaasharoonina mukalaf maaha way warkiinu <laughs> isqaatu takaaliifi sharciyati o dhan baa ka dhalanaysa meeshii waxay dhaheen maya maxaa loo ciqaabayaa baa la yidhi mukalafa hadduusan hadduu kaba tago usan laba mubaasharoonin salaadba uusan allahu akbar dhihin soonna naweytuba dhihin maxaa loo ciqaabayaa mukalafba ma ahayn ninkiisa takaaliifta sharcigaoo dhanba aan bilaabin oo yidhahda mukalafa miihi cinda almubaashara wa khitaabka iyo takliiftii wajahayde akhre maxaa loo cadaabi waxay dhaheen looma cadaabayo ilzaamiyadii laakiin bedelkii uu camalkan samayn lahaa didkiisa oo tarki oo kafi oo min alficli ah watarku tarku ficlun fi saxiixi اlmadhabi mutalabisun bididihi fa yucaaqabu calayhi bididi a markaasuu wuxuu leeyahay markuu kan maraaqa sacuudku sheegayo waqaala qowmu waqaala ina alamra laa yuwajahu ilaa ladaa talabusin muntabihu falawmu qablahu cala talabus talabusi bilkafi wahwa min adaqi lususi wile kan kalena wuxuu leeyahay wawajaha alamra lada lmubaashara muxaqiqu aimati اlashaacira wlawmuse wadambu dhihi jiray qablahu calaa kafi nuhi kafi manhi ah oo kaf iyo tarki see manhi u noqonayaa wa tarku ficlun fii saxiixi madhabidhe min jinsi lficli buu ka mid yahay ishkaal baa yimid hadda iyagta ragga aad u difaacay ibnu suki baa ka mida ah. iyo aabihiiba sukiyeenka attaqiyu iyo wataaju labadaba waxa min adaqi ususi yirina waa taajka fii jamc jawaamic ishkaalkaa markuu yimid ay jawaabtaa bixiyeen ishkaal kalaa yimid waxaa linadrib mithaalan qofkii salaaddii ma tukanin mashquulun bilkafi oo tarki ah waxa loo ciqaabaya cadamu ficli salaati ma aha cadamu ficli salaati maaha waxa munshaqilka uu ku yahoo tarkiga ana waxaan muaalabaynaynaa qabla alfic mubaasharatina ficlu salaad maaha tarku tarki baan muaalabaynaynaa tarku salaad buu mashquul ku yahay tarkigaa inuu ka tagaan muaalabaynaynaa <laughs> way iltizaameen waxay dhaheen waa sax warka iyaga nuxurkiisu saa weye waxaa layidhi imaam alxarameyn baa wuxuu soo guuriyey in ficilka iyo samaynta qofka mukalaf uu ku yahay ijmaac inay tahay seed yeelaysaan ijmaaca hadduu asaxo waa masale nagu taagan bay dheheen qodax nagu taagan wey doodii sidaas ahayd buu halkan soo bandhigayaa walaa hamarata lilkhilaafi walaa hamarat jadal lafdi oo galay maahane aqmad mas'alatin nagu leeyahay ninkaas maahane wax kaloo macnaa ma laha mas'alada bacda almubaashara annimaadna marka jamhuurtu iyagu waxay leeyihiin bacda dukhuuli اlwaqti qofka waa mukalafun ilzaaman qablahaa waa iclaaman cinda dukhuuli اlwaqtina ilaa uu camalkan sidii la rabay ula yimaada mulzamun mukalafun muطaalabun bilficli qudradana iijaadkii iyo salaaxiyadii hadday joogto wey haddii kale de qofku mukalaf qudru waaye qowlka jamhuurta saawey walidaalika saxiib maraaqo sacuudna isaguubuu hormariyey walamru qabla alwaqti qad tacalaqa bilficli liliclaami qad taxaqaqa wa bacdahu ay bacda dukhuuli lwaqti wabadahu wabacdahu wabacdu lililzaami yastamiru ilzaam weeye yastamiru masale kale waay siyuuta wuxuu walakharuuna qablu duu tawajuhin ay qabla almubaashara khitaabku waa muwajah mar waqtiga hadduu soo gala cinda akhari ahli lcilmi qowlkaas ana saxa waxaa min adaqi lusus iyo taxqiiq iyo way leeyahin baciid can ataxqiiq sida shanqiiti uu leeyahay maxamed amir shanqiiti markuu maraaqiga sharxay intaas suurada haddii la fahmay masalada kale aan u gudubno iyadaa iman doontee suurada si kaamil aad u fahantaan intayna cashirka hoosu gudbin mas'alada labaad ee timid waxaa weeye ayib waxaad tiraahdeen xaala talabus buu khitaabka iyo takliifku mutawajihya idan xasalat اlqudratu wa qaala allahu akbar ilaa uu salaadii dhammeeyo hal yabqaa mukalafan am la takliifkii ma baaqi ahaanayaa oo kownuhu mukalafan hal yastamir xataa yantahiya oo markii mubaasharadii buu ku intihoon masalada isku qole wuxuu yidhi yastamirudan uu kuleeyahay leeyahay wa lililzaami yastamiru xaala talabusi inta loo guda jiro o dhan takliifkii waa laazim baaqi ah hada qowl اjamhuuri qoladii nafsulcilaa qabsatay xaala talabus qudra taama wixii wuu ku jiraa waana muaalab taxsiilu xaasil weeye dhehde wuu ku jiraaye haddana khitaab baa muaalab buu ku yahay taxsiilu xaasil weye naga daayideen qaarna waxay yidhahdeen xaala talabusi wuu galay qudradii waxaa la yidhi caradun laa yabqaa zamaanayni wey qeybta dambe see noqonaya <laughs> muran dheer bilaa amara dhe marka almasأlaة الraabicatu wuxu hi atakliif iyo tawajahu wuxuu ku jahaystaa qofkoo laazim ku noqdaa cinda almubaasharati markuu la baashiree bilaabo camalkii wa qaalat اlmuctasilatu waxay tiri bal qablaha ay eh, qabla اlmubaasharati buu qofku mukalaf yahay imaam alxaraamayn isaga fi lburhaan wuxuu ku leeyahay masalada markuu gedgediyey kadib fi lakhir wuxuu leeyahy waاdihaabu ilaa ana atakliifa cinda alficli madhabun laa yartadiihi linafsihi caaqil maxaa caqli leh waxaas madhab kama dhigan kara naga daayo yiri o dhan baa meesha ka baxaysadii baa hor qof muslim oo caaqila ah, waxaasaa madhaba ma dhihi kara naga daa kuwana muxaqiqu laimata la leeyihin sida loo kala fogeyso marjid ya muctazila maca aljumhuur muctazila keliya meehe waxaa weeye hadalkan waa min baabi tashwiihi اlqowli waaye qowlka markaad taqbiixin rabto waa qowlkii khawaarijta iyo qowlkii muctazilada waxaa qabtay jamhuuru ahli اlcilmi baa qaba iyo aqiraya walakharuuna qablu duu tawajuhin siyuti baa leh iyagoo dhan baa qiraya akarku inuu saa yahay sheekhu markuu le waqaalat اlmuctazila waa si kale oo kaa isagu uu yidhi uu kugu qancin rabo suuradu ama kaa qaado ama de warkii muctasilada tiri waay muctasile keligoodna ma dhiragow jamhuur ahlicilmi baa sidaa qaba calaa kulli xaal waa isu dhiidhiibka mararka qaarkood saasna waa ku yimaadaa bal qablahaa wey leanna waxaa ka laasimaysa takaaliiftao dhan baysan mulsam ku noqonin qofkii ilaa isagu uu bilaabo qulnaa waxaan idhi ana alqudrata awoodu qofku qudraduu leeyahay xiina idin markaa mubaasharaday jirtaa lianna qudradu waa caradun laa yabqaa zamaanayni haddaan ka hor dhahno cinda almubaasharati bay tantahi bilaa qudru kusoo beegmi qudradii haddaba xilliga mubaasharada uu la yimid baa qudro lahuba jirtaa takaariirtu sharciguna qudraday ku xidhnayd buu leeyahy xiina almubaasharati maslada hore usoo tilmaanayo jawaabtu idinkuma adka qiila waxaa la ictiraad kale atakliifu takliifka fi lxaali hadda uu muaalabka ku yahay waxaa weeye biliqaaci camalkii inuu ridoo la yimaado fii haani xaali waktiga takliifka xiga markaan idhahdo waktigii baa soo galay waa muaalab waxay ka dhigan tahay sameedani waktiga u soo horeeya hadalka xiga samee oo dhan baa laga rabaa iyo intii sharcigu wakti u qabtay halkaasuu muran ka dhaliyey isagana qulnaa waxaan idhi horta annagu ficil baan ka hadlaynaye mubaasharat اlficli iyo talabus bilficli baan ka hadlaynaye eray iiqaac la yidhahda aad soo kordhiseen iiqaacan aad sheegaysaan ma nafsu lficligiibaad ka wadaan mise wax kalaad ka wadaan haddaad nafsulficligii ka wadaanna haddee iiqaaci iyadiin maan isku haynaayo waa nafsu lkalaam haddaad wax kale ka wadaanna aan ka hadalla iiqaacaas ma marka la samaynayaa la isku takliifiyey mise ka hor buu takliifkiisu ahaa qablahu haddaad tirahdaan nafsuhu buu ahaana tii hadda qudradiyumaan keenaynaa haddaad qablahu dhahdaanna qablahu haddaad dhahdaanna way zuulaysaade halkimaas kula noqonaynaa qabligaan baan idin dhahaynaa maxaad ka wadaan isagan ma nasul iqaaca waa mid kale saan baan isdab wareegaynaa marka halkaan baan isaas kaga da aliqaacu in kaana hadduu yahay nafsa alficli fa muxaalun ma dhici kara fi lxaali markaasba oo qudradii baan jirin weli qudradu cinda almubaashara ay timaadaa bilaa qudrana waxma dhacaan wain kaana hayrahu ficilka waxaan ahayn hadduu yahayna fa yacuudu lkalaamu hadalku wuxuu soo noqo ilayhi iqaaca iqaac maxad ka wadaan wey mise iqaaca aad sheegaysaan ma markaa la ridayay mukalaf yahay xaala talabus bih biliqaac mise qablahu buu yahay takliifka tawajuhaya wayatasalsalu hadalkaanbu sida unbu u taxmayaayo kor unbaan sula sii fananaynaa midba midunbu inoo sii dhiibi bilaa natiijaynu noqonaynaa marka qaaluu waxay yidhaahdeen doodoodii cinda almubaasharati marka mubaasharada la joogay waajib usuduuri inuu soo fulo waa waajib takliifa uma baahna maxaa looga jeedaa cinda almubaasharati waxaa kulmay qudradii iyo daacigii cila taama hadday timaadana macluulkeedu waajibulwuquuc wey mar walba wuu dhici idan hunaaka laa qudrata waayo qudrada waxaan nidhi qaadirku man yafcalu idaa shaa wa idaa shaa soomahayn markay ciladu taamo noqoto daacigi iyo qudradiisu yimaadaan shay waajib lwuquuca sababuu mukalaf ugu noqonba qofku laa tatacalaq bihi lqudra maa kaana waajib lwuquuci falaa tatacalaqu bihi lqudra wamaa kaana mumtanican falaa tatacalaqu bihi lqudra watakliif kani waajib lwuquuc waay qoladan jawaabtoodu sallamu sallamuu masaladaas laakiin masale kale ay ku ictiraadeen muctasiladii buu u tiirinayaaye mid middan lamida ah. oo idinku waad takaaliifta geliseen baa jirtuu leh famaa kaana jawaabukum hunaaka fahuwa jawaabunaa huna idinka laftiinu wax waajib waajibulwuquuca oo haddana takliif ka dhigteen baa jira tan haddaad waajibulwuquuca takliifta ku diidaan taana aada ogolaateen taa waxaad kaga jawaabtaan waajibulwuquuc see mukalaf loogu noqon baa annaga tanna jawaab noo ah qulnaa waxaan nidhi xaala alqudrati wadaaciyati labaduba kadaalika wey waxaynu soo nidhi qudraduna atamakun min alficli buu uga jeedaa daaciyaduna go-aanka aad dhinac ugu badatay inaad ku samaysa aad qaadatay iyo awooddii markay isu yimaadaan cilla taamaa la ysku yidhahdaa soo saa maynaan soo dhihin taasi waxaa ka dhalanaysa labadaa markay isu yimaadaan ficilku waajibu lwujuud wey mar hadduu ficilkii sidaa waajib waajibulwujuud ku yahay idinkuna muctazile haddaad tihiin xataa cinda almubaashara oy qudradii iyo daaciyadii kulmeen weli qofkii mukalaf inuu ku sii yahay baad qabtaan oo istimraariyadii baad qabtaan xaaladaasoo mukalaf maaha qudra iyo daaciyada si waajib lwuquuc isagoa ah. cindakum nacam tanna xaala almubaashara waajib lwuquuci nacam waajib lwuquuci wayabqaa mukalafan intaa aan muranne maxaa midho ah waxba bilaa natiija laakiin waa tababar iyo muran barasho fiican wey intaas waxaan ka faa'iidnay muran barasho wey alfasl الthaani fi lmaxkuumu bihi acmaasha iyo afcaasha laysu dirayo ee lays amrayo ee laysku takliifinayo wey wa fiihi masaa'il isna waa saddex mas'alo mas'alaة اlula masalada koobaad atakliifu in laysku takliifiya bilmuxaali wax mumtanicun dhici karin jaa'izun waa balaaya waxaan dhiciba karin mumtanicu waa saddex mumtanicun caqlan mumtanicun curfan wa caadatan iyo mumtanicun sharcan guud ahaan saddexaasuu qaybsamaa mumtanicun sharcan mumtanicun caqlan labadaas muctanicun caadatan maan lehe caqligu wuu sawiran karaa laakiin midna sharcigaa diidaya mumtanicaatu sharciya waxaa ka mid a nabi maxamed nabi ka dambeeya inuu soo baxo sharcigaa diiday mumtanicaatu alcaqliya waxaa ka mid a masaajidkan intaad garabka saarato inaad la dhaqaaqdo qof irhaadabi intuu masaajidka ama gaari tareella atunka saarto inuu la dhaqaaqo caqligu uu sawiran karaa qof aadama ah oo gaaritunka ku wada walidaalika kartoonka la sameeyey kartoonka nin guri weyi waday sameey samay arag kuwan toman iyo kartoonka tasawur caqliga ah hadduusan jirin naqshadaa lama samayn kareen laakiin curfiga marka la muqaaraneeyo daaqada iyo qudrada aadamahan iyo waxaan intuu leeyahay culayskiisa curfigaa diidaya mumtanicun caqlanna lama sawiran karo caqligu ma sawiran karo kadib intaas imtinaacu labuu u qaybsamaa wax mumtanic lidaatihi ah iyo wax mumtanic ligayrihi ah intaa waxaan kugu sheegayo doodaa intaas si walaaqiya tafsiilaadka inala geli doona intaa muqadimiyo hordhac u qaado wuxuu yidhi atakliifu bilmuxaali wax mumtanica ah in sharcigu qofka u dira abcan mumtanic sharcan maaha wax mumtanac sharcan ah sharci ku wadari maayo walow si loo soo gelin karo isaga laftiisa tusaalahaad ka arki doontaa laakiin waa ligayrihi baan dhihi doona waxbaan dhihi doona jaa-izu way banaanta imaam raazi iyo atbaacdiisii iyo dhammaan madhabkaasay ku tageen waana hada almadhab alawal saddex madhab buu sheegi doonaa mualifku ilaa afar madhabood qiyaasta afar madood sheegi doonaa maxaa yeelay lianna xukmahu xukumkiisa ilaahay laa yastadcii ma dalbaya garadan iide iyo ma dalbayo waxaa la yidhi saas darteed haddii shayga lagu takliifiyo mumtanicuu yahayna waa liliclaami biannahu sayucaaqabu calayhi mana samayn karta waana kuu ciqaabi wallaahu yafcalu maa yashaau laa yus'alu camaa yafcaluhu yus'aluuna dheh halkaa ku xidh ruuxaanan keri karin maxaa laygu ciqaabi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yusaluuna walamay dulmi tahay aلظulmu atasarufu fii milki اlgayri way wa anta milkullaahi adi xoolahaaga haddaad ku tasarufto saad tidhaahdaba ma dulmiba waa milkigaagii wa anta milkullaahi yatasaraf fiika kamaa yashaau laa yus'alu camaa yafcalu dulmina maaha wa min hunaa jaaza cindahum caqlan in loo nicmeeyo caasigii muطiiciina la cadaabo mumtanic sharcan weeye laakiin laysa mumtanican caqlan bay yidhahdeen marka caqliga way fool xun tahay ama alxusnu wاlqubxu اlcaqli faqad takhalasna minhu haye tanna maxay ta waxaa ku jira dulmi soo ma aha may tasaruf fi milki اlgayri ma aha wallahu yafcalu ma yashaa facaalu lima yuriid halkaa ka wad may wax diidaya sharcigu wuxuu diida waa gaar laakiin asal ahaan waa la ogol yahay bay kuleeyahay caqliguna waa ogol yahay waxaad wax diidayana ma jiro wax diidaya ma jiro sharcigu ma diiday waxa muxaalka ah way soo socotaa masalada uu ka had doonaa lianna xukmahu xukumka ilaahay laa yastadci ma dalbaya garadan faa'iide iyo wax dartii loo sameeya ma dalbayo nafyu lxikma meeshaa ka muuqata can axkaam illaahi kamaa nafowha can afcaali illaahi nafyu lxikma in yar in yar baa waxaa weeye dersin dersin baa lagu siinaya lagu liqsiinayaa xagga daba markaa tagto adoo dharagsanoo si fiican dawadii kuu fiday baa tegi doontaa haddaba mumtanic lidaatihi hadduu yahayna waxay dhaheen waa liliclaami biannahu sayucaaqabu calayhi kow hadduu mumtanicin ligayri yahayna aduu ligayrihi inuu mumtanic u yahay ma ogide dadaal baa lagaa rabaa dadaashood orodo saad waxoo samayn lahayd intaasaa lagaa rabaa kow madhabka haaniga waxaa weeye laa muطlaqan wax mumtanic laa lidaatihi walaa ligayrihi laa yajuusu ma banaanaba maxay ku saleeyeen qiila waxaa la yidhi laa yutasawaru lamaba sawiran kara wujuuduhu mumtanic inuu joogo shay wujuudiya ah uu noqdo oy dadkii fal ay la yimaadaan uu noqdo wahuwa mumtanicun laa yutasawar falaa yulabu siyaaqada xuji ahaan marka loo dhigo waxay dhaheen shayga muxaalka ee mustaxiilkaa yamtanicu tasawuruhu tasawurkiisaba mumtanicii caqliga ahaa in la sawirto suuragal maaha wamaa laa yutasawaru wujuuduhu laa yuaalabu bihi horta kan iga dalbaya isagu see ugu sawir wx iga rabo see ku ogaade see ugu sawirme mumtanican uu iga dalbanaya isaga laftiisaba sawir kama hayste wuxuu samey lehe ma garanayo marka waxay yidhaahdeen lama sawiran karo waa muqadimada koowaad waxaan la sawiran karinna lama dalbi karo waayo qofka wax samee kuleh isagiina aan sawiran karin samee kalaleeyahoon sawiran karin lama dalbi karo natiijadu waxay noqotay waxa muxaalkaa lama dalbi karo laa yutasawaru wujuuduhu jiritaankiisii iyo samayntiisi iyo si loo samayntoona lama sawiran karo falaa yutlabu la yska dalbi maayay yidhaahdeen in la dalbo meesha kuma jirto qulnaa waxaan idhi waa ka jawaabnayo in lam yutasawar haddaan laba sawiran karin saaad sheegaysaan imtanaca alxukmu in la xukumoo la jasmiyaa meesha ka reebtoomaysa oo ka baxaysa biistixaalati waa mustaxiilka waxaadan sawiran karin awsaad xukunka waa mustaxiil u laftaada lama sawiran karo saas darteed waa mustaxiil baa tiri waa mustaxiilshaadani waa xukum aad saartay masaladii haddaabadan sawiran karin say adugu laftaada mustaxiil ku tiri oo mustaxiishan aad tiri seed ka ogaatay mustaxiil sawiran weyda seed ka ogaatay falaa yuxkum biistixaalatihi mustaxiil inuu wuxuu yahay la xukumi maayo intaa waxa kadib wuxuu kaga gudbay madhabka haalidka ah labadaa waa laba madhab madhab saddexaad buu ka gudbay mualifko uusan sheegin oo ah waan kala qaadaynaa mustaxiilka mustaxiil lidaatihi laa yajuusu mustaxiil ligayrihi yajuuzu kadib masale kale wuu gudbayoo nacam ayb qulnaa biاljawaazi fahal huwa waaqicun fi sharci waxyaabahan takliif bilmuxaali jaa'izun aan nidhi ayb axkaam takliif bilmuxaala sharciga waaqic ma tahay tajwiiskiiya jawaaska iyo wuquucu waa kala labe gayru waaqicin ma dhicin bilmumtanici lidaatihi shay daatadiisaba aan mumtanic oon suuragal ahayn in la sameeyo attakliifu bihi sharcan ma dhicin maxaa yeelay tusaalaba tusaale qabsa marka oo wuxuu leeyahay cala tajwiizi mutlaqan markaan dhahno cala alwuquuc markaan dhahno tafsiil baan gelinaynaa waxaan leenahay mumtanic lidaatihi iyo ligayrihi baan kala qaadaynaa mumtanic lidaatihi ma dhicin laba tusaale qabso ka icdaami lqadiim allihii qadiimka ahaa layskuma taklifaynin aan meesha ka saarna isaga laftiisaba meeshaa ka saaro mutakalimiintu qaaciday isku raacsan yihiin qadiimka azaliga ah laa yajuusu icdaamuhu inuu baaba'o ma banaano waayo waxay hi cilatulwujuud weeye isaguna wax cilo wujuudu ama hoos yatawaqaf caleyh wabitaali shaygu ciladiisa zawaalkeeduu la zuulaaye isagaba cilo bilow hadduusan lahayn wax zuulin kara ma jiro masaladaas aad haynaogu fogeynina baab kaloo fog bay nala geli wa qalbu lxaqaa'iqi xaqaa'iqdii in la bedelona la takliifinin ay maca baqaa'i xaqiiqatiha inaad insaankii wax kale ka dhigto isagoo weli insaankiisii ah xajarka dhagixii wax kale laga dhigo isagoo weli xajarkiisii ah jamcun bayna naqiidayn baqaau lxaqiiqati wa zawaalu lxaqiiqati weeyo la takliifinin maxaa u daliilaa la yidhi lilistiqraa'i dabagal baan ku sameynay alistiqraau washarcu baa u daliila axkaamtii sharciga dhan baa intaan dabagallay oon mid mid u dul istaagnay waan wax takliif bilmumtanici lidaatiha ka soo weynay marka waaqic maaha kow iyo weliqowlihi tacaalaa laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha waxay awooda maahane wuxuu leeyahay mumtanicu lama awoodo sharcigu aayaddu marka lam tanfi اljawaaza wa inamaa nafat اlwuquuca aayaddu laa yukalifu اllahu fi اlwaaqici wاlwujuud bay ka hadashay tajwiiz mayna nafyin wa inamaa nafat اlwuquuca kow mumtanicu laysa fii wusci اlinsaani ma aha wax awooda maaha aayadduna waxaan la awoodin mukalaf la isagama dhigay tiri maxaa ka dhalatay mumtanicu mukalaf ma iskuba takliif ka dhalatay qiila waxaa la yidhi saasaadna dhahdeen laakiin qur-aankan wax idinka keenaynaa ee ka jawaaba amara abaa lahabin ilaahay wuxuu amray biliimaani bimaa anzala waxyiguu soo dejiyey qur aanka ahaa inuu rumeeyo ilaahay amray wa minhu waxyigii qur-aankiina waxaa ka mid a annahu abulahab laa yuuminuusan rumaynayn fa huwa jamcun weeye kulmin bayna naqidayni laba isburinaysa isu keenay wey iimaanna waa la amray kuu rumaynayana waxaa ka mida inuusan rumaynaynin wa tabad yaday abi lahabin baa ka mida siyaslaha naaran daata lahab baa ka mida wuxuu rumaynaya waxay dhaheen haddaba mumtanic lidaatihi oo jamcu bayn anaqiidayn waa mumtanic lidaatihi saas maa jamcu bayn anaqiidayn mumtanic lidaatihi waay tan jamcu bayn anaqiidayn mumtanic lidaatihi waa waaqic istiqrihiinana waxba kama jira bideliil meeshan abulahab waxaa la yidhi rumee qur-aanka oo dhan rumayntii waa iimaankii tasdiiqa aynu la yimaado soo maha waxaad rumaysaa inaadan rumaynaynin baa ka mid a marka abulahab waxaa la amray iyo waxaa la amray inuu rumeeyo waxa ka midka inuusan rumaynaynina labadaas u fiiri bay dheheen amarka la amray iyo waxa meesha u qoran inuu rumeeyo uusan rumayninna waa jamcu bayna naqiidayni bay yidhahdeen ka jawaaba mualifku jawaabbuu jawaabbuu meeshan fooda ku diray qulnaa waxaan idhi laa nusalimu annagu maanan aqbalin annahu amrun in annahu amrun inuu yahay bihi abilahab la amray annahu amara bihi ilahay inuu amray dheh bacda maa anzala markuu soo dejiyey kadib annahu laa yu'min uusan rumaynayn wuxuu yidhi sax aayaddu saa waa tahy dhinac marka laga eega laakiin goorta la amray rumee iyo goorta aayaddani ay soo degtay inuusan rumaynaynin baa kala horreeyaan dhahayna wada rumee markii lalahaa intayna inuusan rumaynaynin qur-aanka ka mid noqonin bay ahayd bacdeen markay tan soo degtay kadib ma'muur bil iimaani ma ahayn abulaab halkaasuu jawaabtaasu ku diiray raggoodii masalada la qabay waxay dhaheen wadaadku wuu ilduufay xataa taa uu sheegay sax maaha abulahab wuxuu ma'muur ku ahaa an yu'mina bimaa anzala wamaa sayanzilu wa mimaa sayanzilu tooda haddaan u qabanaba hataa qabla nuzulated wa mimaa sayanzilu anahu laa yu'min idan masaladu naqiidaynku halkii bay taagantah idan bal jawaabu baa la yidhi waxay dhaheen mas'aladan mumtanic lidaatihi ma aha waa mumtanic ligayrihi sababta imtinaacu iimaanihi waa licilmi illaahi inuusan rumaynaynin horta qur-aan sariix ku ah ma jira yihahdeen marka koobaad naar inuu geli un baa la sheegay naarta kufrina waa lagu galaa fisqi iyo acmaal kalena horta waa lagu galaa laa yu'min qur-aan yidhi ma jiro kow naar buu gelayaa abulahab rumaynayna sariix maaha marka koobaad marka labaad abulahab way qadarayd inuusan rumaynaynin laakiin aqdaartu waxay xambaarsan tahay oo dhan layna amray gaaladaas oo dhan baa la amray qadar saabiqana waa jira inuusan rumaynaynin waa mumtanic ligayrihi licilmi illaahi wey waxnaga ina daahsoon waay mumtanic ligayrihina mas'aladaan ka hadlayna ma ahayn lidaatihi bay ahayd mithaalkan lidaatihi aad keenteen maaha mumtanic ligayrihi in takliiftu waaqic sharci ay dhahdayna musallin naxna sallamna waan ogol lahayba marka tan waa saxa laakiin mumtanic ligayrihi waay laa yumintunana sariixa ma jiro halkaas bay ka baxeen qoladaa kalena kuwanis oo kaba yaroona kii hore isagu ma dhihin qolo kalaa tiri baan ku uri isaga dhaliilay ah. jawaabti walidaalika alxaafid alciraaqi markuu nadminayey mas'alada qur-aanku sariixin aynu ku hayn buu tilmaamay wamaa laa yurtadaa waan ka tuuraya markuu lahaa jawaabtan wuu tuuray waxaa wuu laa yurtadaa bay ka ahay almasalatu athaalita masalada thaaniya masalada labaad alkaafiru gaalka mukalafun mukalaf buu ku yahay bilfuruuci furuucda usuusha iimaanka waa la isku raacsan yahay khilaafan lilmuctasilati baan khilaafsanna qaarkood baa kitaabka waan saxaynaa intay dheheen khilaafan lilxanafiyati bay dheheen asalku khilaafan lilxanafiyati baa saxan laakiin mualifka kitaabkiisii uu qoray khilaafan lilmuctasilati baa saxa ka mualifku muxuu qoray marka la yidhahda ka riwaayatan lilkitaabi muctasilaa sax lixanafiyati waa khalad qolyo islaaxinayey islaax alkitaab akhtaa ilkitaaba mualifka baa xanafiya ku bedelay laakiin masalada khilaafku muctasile gaar kuma ahee shaaficiya xanafiya loo kala qaybsan yahay madhab waa madhabkaas raazi isagu xuli akharu shaaficiya sidaa qaba iyo akharu lmuctazila baasaa qaba juwaynina dhaahiru madhab shaaficiyi weeyuu leeyahay mukalafuuna bilfuruuci qolo waxay yidhaahdeen maya wax mukalafiin bilfuruuc ay yihiin ma jirto xanafiyada jamhuurtoodaa qaba iyo abu isxaaq alisfaraa'ini min ashaaficiya baa isla qaba madhab thaalithaa jiro kii thaaniga isaga inooma sheegin wa faraqa qowmun qola waxay kala qaadeen bayna alamri waannahyi waxay dhaheen awaamirta mukalaf kuma aha nawaahidana mukallaf bay ku yihiin maxaad u kala qaadeen way iman doontaa isagaa sheegi doona lanaa annagu waxaan haysanaa buuhi saddex daliil baan u haysanaa inay gaaladu kaafirku mukhaatab bifuruuci shariica u yahay ana alaayaata aayaadka alaamirata bilcibaadati amartay tatanaawaluhum ay bicumuumiha cumuumkeedaay soo gelayaan dadka ya ayuha naasu lilahi bay ka mid yihin ucbuduu rabbakum waalkufru gaalnimaduna hayru maanicin in lagu takliifiyo maanic kama aha waa liimkaani isaalati waa wax la zuulin kara buuri in la zuuliyaa suuragala biliimaani buu ku zuulinaya marka maanic min asixati weeye sida najaasadii dahaarada lagu zuulinayay oo kaleeto u dhigmaaya maanic min atakliif maaha waa kow cumuumu alaayaat wa aydan sidoo kale daliilka labaadna alaayaatu almuucidatu aayaadka goodiga keenay calaa tarki lfuruuci furuuc laga tegay kahiiratun waa badan tahay mithli waweylun lilmushrikiina aladiina laa yu'tuuna azakaata sakadu soo furuuc maha agtooda haa gaaladii zakadii baa lagu cadaabi maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliina soo furuuc maaha daliilka labaadna aayaadka waciidka furuucda ku waciid ku keenay baabadan waa daliilka labaad daliilka saddexaad waa aydan annahum kullifuu binnawaahi ay cindakum nawaahidii in mukalafiin ku yihiin baad aqbasheen daliilna waanu haynaayo waa liwujuubi xaddi zinaa calayhim baa ku waajibi oo nabigaaba ka ogay fayakuunuuna mukalafiina bilmri bay noqonayaan qiyaasan cala annahyi labada waa laba xukumo sharci oo dalab jaazima wey labadaba qiila waxaa la yidhi marka amarkiiyo nahyigu waa kala duwan yihin waxaan u kala qaadnay annagu maxaa yeele alintihaau in ficilkii laga tago abadan weligii mumkinun way wax suuragala duuna alimtithaali in ficilkii la sameeyo imtithaalku qasad iyo niyu u baahan yahay awaamirtii qasad iyo niyo gaalkama asaxdo laakiin tarkulmanhiyaadkii tarkigii wuu ka asaxaya waa suuragal kanna waa suuragal kanna suuragal maaha wa ujiiba waxaa looga jawaabay bianna mujarad alficli waatarki waxa samaynti iyo ka tagitaan laa yakfii kuma filla oo fastawayaa way sinaadeen ficilki iyo tarkigu haddii aad ka eegtaan tark nahyi markaad ka hadlayseen qasdigii waad ka tajriidiseen ficil ma'muuraadka haddii qasdiga laga tajriidiyo ka suura ahaan samaynteedii manhiyaadkiina waa mumkin ka tegitaankoodiina fi tarkina waa mumkin haddii qasdulimtihaalka aan ka dayno ood nahyigiiba mukalaf biduuni qasdi limtithaal aad dhahdeen linaqul amarkiina hal yumkin fi suurati ficlu lma'muuri bihi mujaradan can qasdi limtithaal fi suurati wadaahiri nacamhaa kan haddaad tirahdaan hawaab ma leh qasdu tarkigiiba haddaan la haynin tarkigaa thawaab ma qasdigu thawaab ku yeelan lahaa taa way ka sinmeen idan fii suuratihi iyo daahirka takliifka daahirka iyo maqaasidu waa niye daahirka laba ficilkii way sugnaadeen waa isku mid labadii ficil wax lagu kala farqiyo ma jiro wa fiihi nadarun jawaabtaas bushi baa igula jira buri mualifku nadarkuna waxaa weeye in min xaysu dalabkii sixadii ay kala farqi u dhexeeyaan qolaha wax ku dara waxay idhahdeen awaamir biduuni qasdin asaxdaa jirta kaالnafaqaati waraddi اlwadaa'ici wاlamaanaati wa adaa'i duyuun waa waajibaat tasix biduuni niyatin idan fastawaya haddana halkan saxad biduuni niyatin qiila waxaa la yidhi laa yasixu maca alkufri asixi maya camalkan walaa qada'a bacdahuna ma leh idan maa qiimatu takliifi markuu soo islaamana qadee la dhihi maayo hadduu gaalnimadii ku sameeyana ka asixi maayo idan maa faa'idatu takliifi wax bilaa faa'idaad meesha ku haysaan qulnaa waxaan alfaa'idatu tadcifu alcadaabi wey <laughs> halkaa wuxuu ku ishaaray masalada hamaradeedu waa ukhrawiya dunyawiya ma aha waاkhtalafuu fi hadihi calaa kuli xaal masaasaa asnawi ka raadiya inay thamara axkaam camaliya leedahay oo fara badan bay daakiradeedu hadda ma akhriyana daakiradeydu waxaa ku jira asnawi inuu masaa'il thamara ay leedahay sheegi jiray laakiin isagu wuxuu ishaaray thamaratu lkhilaafka iyo thamaratu faaidatu takliifku inay ukhrawiyatoo dunyawiya ayna ahayn almasalatu thaalitha masalada saddexaad fasalka ugu dambaysa imtithaalu lamri amarkii haddii la farla qaato oo sidii sharcigu kaaga dalbay bikayfiyatihi wa waqtihi wa shuruutihi ad ula timaado yuujibu lijzaa'a inuu kaa gudu waajibinaya u keenaya oo dalabkiina kaa dhaco liannahu maxaa yeelay isagu amarkii in baqiya hadduu haro mutacaliqan isagoo weli ku sii xiran bihi amarkii ficilkii la sameeyey fa yakuunu amran buu ah naqanaya slam bitaxsiili lxaasili wax la sameeye same wey ficilkan bishuruudihi baad samaysay dalabkii waa dhacay haddaynaan saa dhihin oo weli waa lagaasii rabaa aad dhahdo dee wixii aan sameeyey ee sidii layga rabay aan u sameeyey baa weli amarkii kusii dhegan yahay samee haddana haddana wuu kusii dhegan yahay taxsiilulxaasil waxaan sameeyey un samee wey taxsiiluxaasil meesha macno ma laha yihahdeen aw bigayrihi ama kaan sameeyey waxaana inbu ku tacaluqaa falaa yatamahalu bilkuliyati samayntan uu sameeyeyba nin imtithaal la yimid ma aha hadduu waxa mutacalaqa amarku uu yahay waxaan sameeyey buusan haynna masaladan ka hadlaynaba ma qof sameeyey wixii la amray baan ka hadlaynay qaala abu haashim min almuctazili wuxuu yidhi wa tabicahu alqaadi cabdiljabaari almuctazili isagune laa yujibhu ma laaziminayo buuri inaad sidoo ha u gudato dalabkiina baaqi yahay baa dhici karta isaga ma laaziminayo ma keenayo buuri kamaa laa yuujibu nahyu suusan u keenin alfasaada amarku sixa keeni maayo dheh suusan nahyigu fasaad u keenin nahyigu bidaatihi siiqadiisa waxaan la iska reeba waya laa tacaruda lahaa bilfasaadi wاlbuطlaani wa cadamihi kamaa ana alamra طalabu lityaani bilmaahiyati weye u asaxaya ijzaa iyo daahirkiisa wax tacaruda male bay dhaheen waljawaabu waxaa weeye طalabuuljaamici amar iyo nahyi maxaa isu keenoo isaga qiyaasateen cila aljaamici inaan weydino uma alfarqu kadibna waxay kala duwan yahin aan u sheegno masalada asnabi wuu naqdiyo wuxuu yihi hada mujarad istirwaaxin kafakasho iyo siibasho keliya weeyaan bui waxaan hadal war macano lamaha jawaab saxa maaha jaamica waa la yaqaanaa buuri labaduba dalab jaazim ah wey oo طalabu اlficli iyo طalabu tarki ah waxaa lagu jamciyena waa midna wey laa laa wax tacaruda sixa iyo fasaad ma samaynin wey ee waxay ahayd buu yidhi se rag kala sameeyaan jaamic inuusan ku warwareegine farqiga inuu sheegay ahayd buu farqina muunan sheegin kadib haddii haduu isagu isku dayo farqi inuu sheegay wuxuu leeyahay amarku iqtidaau اlficli wey mas'aladii hal ilamru yaqtadi tikraara annahyu yaqtadi tikraara mas'aladii buu ku aaday wuxuu yidhi ficilku iqtidaau طalabku walow mara haddaad samayso waad samaysay mar labaad inaad samayso dalab jadiid u baahan idan dalabkan waad fulisay ficilka bificlihi maratan nahyigana haddaad mar ha samayninun wey haddaadan bishan samayn oo bisha labaad wa lagaa nahaysan bisha kala samayso nahyigu tikraar buu faa'ideeyey hada alfarqu baynahumaa maadaama nahyigii iyo amarkii farqa tikraarkaa u dhexeeyaay way kala duwanaanayaan buuri halkaas wey wallah alam subxana